الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد وفرقني لو يطبناد إنه درس دروستين ودني منهج الاعتصام بالكتاب والسنة أي إن شاء الله كسوق يتشري قبل قبل الساعة ما عاون تاجناي oo baabka lixiyo tobnaad azaadu waraqaa'iq baynu insha allah ku khatimaynaa waxaan ka hormarinaya intaynan gabagabada akhriyin waxoogaa tacliiqaad ninkii takfiiriga ahaa risaaladii uu xarxariiqay radul raddu taxriifu ku magacaabay oo uu lahaa manhajka waxaan ka soo saaraya tanaaqud baynu insha allah wax ka odhan doonaa baabkeenu ku soo jiray ee jihaadkana isna baab la xidhiidhaa baynu kelmad ka odhan doonaa kadibna waa gebagabaysan doonaa masalada sideedaad markuu ka hadlayay wuxuu yidhi alwalaau walbaraau min asli اdiin welihiya barahu waa asalka diinta waxay sheegeen buu yihi risaaladooda wanubgidu ahla الshirki wanunaadi wanucaadiihim وأنه لا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا للكفار عن شيء من diinihim وcaqiidatihim hadalladaas bay ku sheegeen risaalada lajnadu waxaan nacaynaa ahlu shirkiga waxaa weeya waa colaadinaynaa diinta wax uga tanaasuli mayno waxay kaloo ku sheegeen buu yidhi wanaraa annahu yaxrumu cala almuslimi qaطcan muwaalaata alkufaari wa xubuhum wa طaacatuhum wa nusratuhum cala almuslimiin hadalladaa markuu soo sheeg sheegay ayaa wuxuu yihi inamaa ahbatuuhu min alxaqi waxay sugaanee xaqa ah fii baabi اlwalaa'i wاlbaraa rubamaa yanطabiqu calىa mowqifihim min alyahuudi wالnasaara wاlmajuus arrinkaas wuxuu ku dabaqmayaa yahuud iyo nasaare iyo majuusta kuwa dabcaabudka ah walaa yanطabiqu calىa ahli shirk ahlu shirkiga yani hadalka ay sheegayaan ahlu shirkigu soo geli maayaan caamatan maxaa yeelay liannahum adkhaluu lmushrikiina الnaatiqiina bishahaadateyn fii xadiirat اlislaam mushrikiinta towxiidka ku dhawaaqaya ayay soo geliyeen xerada islaamka ay soo geliyeen midda kale wuxuu yidhi eh, xukaamta caalamka islaamka joogta eh, yajharuuna bicilmaaniyatihim waxay la jahrinayan bul iyo diin la-aantooda hadal buu soo waday waina ulaa'ika alxukaam qad tawallow lyahuuda waاnnasaara nimankaa xukaamta ee caalamka islaamka xukumaa yahuud iyo nasaare ayay wala laleeyihin oo xigtaysanayaan wafi lqur'aanina waxaa ku sugan waman yatawallahum minkum fainahu minhum qofka gaalada weli ka dhigta iyaguu ka mid yahay wa asxaabu اlictisaamiya qolyaha ictisaamiyiintuna iyo wa amhaaluna qad tawallow man tawalla alyahuuda waاnnasaara kuwii yahuud iyo xigtaystay oo xukaamta meesha xukunta ah kuwaasa iyana weli ka dhigayaan xigtaysanayaanoo islaamnimo iyo kuwa u waxukmu اlaayati haabitun lam yataغayar xukunka aayadduna waa shay sugan aan isbedelin waman yatawalahu minkum fainahu minhum khulaasada warka waxaa weeyaan nimankan waxaanay qoreen mushrikiintu soo geli maayaan yahuud iyo nasaaraha oo ay leeyihin waxaan u nacayna xagga walaya baraaga mushri waxaasaan u ay tilmaameen sababtoo ah nimankii mushrikiintaabay ka saareen meesha nimankaasina xukaamtay meesha haystaana waxay walo la leeyihiin gaaladii yahuudiya nasaaradii marka ninkaa yahuudiya nasaarada walala lale saa ku gaaloobay bay iyaguna walo laleeyihiin markaa iyaguna gaalo waxaynu leehay marka hore horta xaakim xukaamta gaalaysiintoodu horna waa usoo tibaaxnay waa arrin u baahan xujo iyo burhaan ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaan taasaynu u baahannahay oo rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh arrinta ku saabsan ee muwaalaaga isaga qudhiisu cinda ahlusunna waljamaaca waa laba noocoo taynu soo sheegnay oo nooc lagaga baxayo diinta oo la qofkaasi hadduu la yimaado walaha noocaasa wuu gaaloobay faman axaba alkaafira lidiini qofka gaalka diintiisa jacayluu jecel yahay diintiisa ku jecel ku raaca ama caqidaysa jecel ama u hiiliyo muslimka uga hiiliya inuu ninkan kor noqdo diintiisa kor noqto isagu ciso yeesho ama waxaa weeyaan xub iyo kalgacalo kii la diidanaa ah oo dee markaa u jecel yahay dinaan iyo waa wiiiso gaalka u ka helayo wixii noocaasabaa kufri ah daabitkiisu waa kaa yaani gaalada loo jeclaado min ajli diin اkufaar oo caqiidatiin baa la yidhahdaa qaybina waa muwaalaha daahir ay yidhaahdaanoo dee mucaamul buu gaaladi qofku la yeelnay waxbuu ka iibsanayaa waxbuu ka soo iibinayaa wasiya soo booqanaya way soo booqanayaan hadaayaadba xataa laysu diri karaa oo iyaga usoo dira isagu dirayaa waxaasoo dhami mawaalaaga noocaa u dhacaya faraha badan waxna jaa bay iska noqon karaan oo wax bannaan weeye wax mubaax bay waxay noqon karaan karaah wax xaaraan bay noqon karaan laa yanhaakum اllaahu can اladiina lam yuqaatiluukum fi اddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsiduu ilayhim ina allaha yuxib اlmuqsidiin aayadda waman yatawallahum minkum fainahu minhumna tafsiirkaa labadaa nooc labadaa macne ayay culimmadu soo geliyaan oo maala ibnu caiya fi tafsiir muxarar wuxuu leeyahay waman tawallaahum bimuctaqadihi wa diinihi fahuwa minhum fi اlkufri waاstiqaaqi الniqma wاlkhuluudi fi الnaari waman tawallaahum biafcaalihi min alcadi wanaxwihi duuna muctaqadi walaa ikhlaali iimaani fahuwa minhum fi اlmaqti wاlmadamati اlwaaqicati calayhim waa labadaa nooc oo hadduu caqiido iyo diin ahaan waxaa weeyaan nimankan uga xigto dhiganayo wuu gaaloobaya wuxuuna mudanayaa ciqaabkii iyo naarkuwaaridii haddii garabsi iyo gaashaanbuuru ka dhigta iyo oo ictiqaad iyo waxaas meesha aana jirinna waxaa weeye canaanta iyo maaragtay ciqaabta ku dhacaysa iyo waxaas wixii kufri ka sokeeya wuxuu ku mudan lahaa ayuu yeelanaya aahir maxamed ibn طaahir cashuur tafsiirkiisa altaxriir watanwiir isaguna saas qad ta'awalaha almufasiruuna biixdaa ta'wiileyn bay ku fasireen ima bixamli اlwilaayati fii qowlihim waman yatawallahum calى اlwilaayati اlkaamila maxaa looga jeeda alwilaaya alkaamila dhamaystiran oo maxaa ka mid a alridaa bidiinihim waطacni fii diini اlislaam <coughs> diintoodu ka raali yahay iyo xumaynta ay diinta islaamka xumaynayaan gaaladu ayuu ku raacsan yahay wa ima bita'wiili fainahu minhum calى tashbiih اlbaligh tashbih اlbaligh ma taqaana maxa la yahada tashbih اlbaligh ya kanshaxeel dheer oo degsaais muxuu noqonaya haddii labadii laku shabaayey adaabu tashbih hadii meesha laga saaro khaalidun asadun haddii la yihahdo khaalid waa libaax soo ma kalasadi lama odhan mogti marka waxa weeyaan macnaha waxaa looga jeedaa fa huwa kawaaxidu minhum fii istixqaaqi اlcadaab waxa weeyaan mudashada cadaabuu mudanayo iyo wuu la mid yahay wuxuu yihi waliba waqad itafaqa culamaau الsuna calى ana maa duna الridaa bاlkufri iyo wmuwaalaatm calayh min alwilaayati laa yuujibu اlkhuruuja min alribqaةi اlislaamiyati walaakinahu dalaalu cadiim saasaa ahlusun is horena usoo sheegnaqligaas horena usoo sheegnay ahlusuna waxay isku waafaqsan yihin wixii ka sokeeyaa kufriga raalli ahaansho wixii kufri ka sokeeya uu ku raali yahay waxa weeyaan arrintaas diinta ka saari mayso oo maalan waxay la macno tahay waman yatawallow minkum man tashabbaha biqowmin fa minhum maxay noqonaysa man tashabaha biqowmin minhum a marka miyuu gaaloobaya hadda maalan gaaladii sheegaday xirtaan buu arko jeegadu soo xirtay say dharka shuraka u xidhaan buu xidhay suu jeegadu xirtaan buu xirtay waa shabahay gaalkii man tashabba biqowmin fahuwa minhum wa min alkufaar ba markaa maxay tahay waa caas wey wuu caasiyey wuxuu ku raacay acmaasha aan fiicnayn marka waa dembiile laakiin gaalnimo maaha diinaan hadduu raaco wuxuu aaminsan la aaminana fahuwa minhum waa kufri marka macnahaas ugu yaraysa man xamala calayna silaaxu falaysa mina oo kale iyo iyo mararka qaarkood dee kufriga naftiisa oo lagu idlaaqo dembigii yara laa tarjicu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaa bacdi ibnu jariir atabari qudus macnahaas keenaya wuxuu leeyahay fainahu man tawalaahum wa nasarahum cala almu'miniin fahuwa min ahli diinihim wa millatihim fainahu laa yatawalaa mutawallin axada ila wahuwa bihi wa bidiinih wma huwa calayhi raadin waidaa radiyahu waradiya diinahu faqad caadaa maa khaalafah wa saara xukmuhu xukmah macnahaasoo kale la sheegay waxaa loo daliishanaya qisadii xaaib oo isagoo u hiiliyey gaaladii oo u nusreeyey oo xogtii siiyey baan haddana dee diintii aanu ka bixin isagoo walaal walaaye laga muwaalaan laga helay weli isagoo kanada takfiiriga ahay wax istinaa muwalahu malaba kuleeyahy wala waa wal khaas mar hadda gaala aad wuxuun dhex maraan waa diinta ka baxaysa istina male tafsiil male bu leeyahy waxa wey marka halka kan ilahay wuxuu ku uhi ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu caduwii wacaduwakum awliya ya ayuha aladiina aamanuu iimaanki baa loogu yeedhay iimaankii baa loogu yeedhay marka de islaamn waa muminiin bay yihin weliba wuxu ley ibnu taymiya raxmat ullahi maada yajibu cala araciya min janib aaca raciyad markaas amiirkuna waa isaga hadda ogow il waxan kaa waa gaale iyana kaa lumin mogta hadalka ka bixin amiirku marka waa isaga ila hawsh waa taagani raciyaduna waa inta muslimka ah ila dadkan waa gaale mushrikiin bay ku dhex jiraan haddii markaa su-aal farciya masala farciya mid ka midi ku dhaco oo u leey waan edbinaya u le war dhegaysta lama hadli karo <coughs> waxay su-aasha weydiiyeen <coughs> maada yajib ala min jaanib aaca xagga aacada maxaa waajib ku ah hal lahum an yabxaثuu can اlmas'alati qabla tanfiidi اlamri am la intaanay amarka la siiyey amiirku siiyey aanay fulinin ma u bannaan tahay inay masaladii baxiyaan oo baadhis ay galaan arrintaas ma banaanta ma banaana bal hadalkiisa dhegeyso yajibu fi اlislaami an yukhtaara lilimaamati rajulu min ahli amaana horta marka hore wuxuu yihi islaamka waxaa waajiba in nin ammaano waxoogaa xukun maqalqoosh soo saari xukun maqalqoosha horta nin ammaano leh meesha inay saaraan waa koow haye waa fiicanta maxaa yeelay lanna cala alimaami iqaamat اlxuduud xuduudda oofinaya wa xamlu الnaas cala xaq xaq ummaddana ku xambaaraya wa hada yaqtadii an yastaxiqa axadu alqatl waxaa taasi keenaysaa qof baa dil mudanaya oo fa yuqtal waa la dilaya ninkaa ama fa yuqtul wuu dilaya dee ninka imaamkaa wayastaxiqu aakharu alqaطca buu mudanaya gacan la gooyo aw اljald aw اlhujraan iyo laga hijroodo kuwaas raacsan ma ujeedaa fayunafidu dalika caleyhim ku fulinaya buuri fain wujida hada rajul haddii la helo nin caynkaasu umadda xukuma de isaga iska wada mogta isagaa la isagaa raa mogta falaysa mashruucan an yas'alahu الnaasu kulluhum rijaala wanisaan can sabiqatihi lifulan hebel maxaad u dishi la waraysan ma in maha qofna ma weydiin karo ya dictatori maad garanaysaa waa dictator shiblinkan khatarta ya wuuu ku gaaras dadka kale ummadda kalen ku gaaraysna wuuu rabaa inuu yaan layla hadlin waan doonaan sameeye war kaa hala hadlina ju yaan la ohanin khatartiis aw y aw qadca yad fulan aw jaladahu lifulan walaw kaana ninbuu ninbuu gacanta ka jaray ninbuu garaacay walaw kaana amru kadalik lam tanaca alumaraa can iqaamati haddii arrintu arrintu ay saa noqon weydana istifsaal uu imanayo waxaa weeye dee xuduudba lama ogeen liajli muxaasaba wlwaacatu waajibatun insaan lagu aeecana waa waajib buuri ya haddii waxa la weydiyo masale farciya oo ijtihaad ka banaan yahay oo dhici karto in lagaga xaq badan yahay ha baarbaadhina oo maxaan samaynaa fuliya maxaa yeelay muxuu daliishada wadaacatu waajiba ah. wain duriba dahrak wain daraba dahrak haddii amiirku ma dusha kaa garaaco wa akhada maalak xoolaga hadduu qaato o madaxweyne iska dhigaya smal waa maqarqoosh waa xukun cajiib ah ila shareecadii mogtahay isagoo meel fadhiyo aan salta iyo wilaaye iyo wax saaran lahayn buu u haystaa intiisaa isagu de hawsha maamulanayo kuu doono amleriyakansadoonayna ah, waxaa ugu horreeyey arrinta tan shukri mustafa takfiirka ragga ka bilowday oo masri aha risaala qurun alkhilaafa ina lilimaami an yamura min ayri bayayamura eh, biاlamri min gayri bayaani cilatin alamru bal min alwaajibi calayhi dalika fii maa yaraa ana fii kadmaani salaaxan aw fii ifshaahi khaaan cilo inuu raaraaja maaha uu yihahdo maaa maaa waxaa lagu sameyey maaa waxaa la amray lama ogola askarta caynkaas askarta ciidanku waxay yidhahdaan amarka dambe qaado haddii lo amarka samee lagama niqaasho markaad soo dhamayso soo fuliso ka hadal dilninka haddii ogaa dirtaa hadhow hadaad doodka hadli karta hore ful hawsha meesha de waa waa waa waa xero askareed marka zumaad marka arrintan uu sheegana waxaa ka muuqanaysaa cisbatu umaraa wax la yihahdo umarada marka agtiisa inay tahay dad maaragtay ila wuxuu ku yidhi nin ammaanada haddii meesha loo dhiba khalaas intaas ku xidhi nin ammaanada haddii loo dhiibo arrintu waa dhan tahay marka waxaa ka muuqanaysa inuu qabo cisma wax la yihahdo waana arrin khataroo wuxuu jiray shaatibi man yaddaci nafsi alcisma fahuwa shibhu man yaddaci nubuwa wuxuu shabahayaa mid nebinimo sheeganaya dee qofka bani aadamkiina waa kullun yukhdi u yusiib ilaa saaxib alqabri saxdu ida ijtahada alxaakimu فaصaaبa falaw أجرaan وida اجتahada فaأkطأ falaw ايش falaw أجru arintaas waay ke saxaabadad arkaysa adoo eh, isqabanaya oo cumar baa wuxuu leeyahay abubakr see ula dagaalamaysa maanisagaagi walaad see ula dagaalamaysaa qofkan tawxiidka ku dhawaaqaya ila marka nima qanciye dood baa dhex maraysa markaa طaaca mudlaqa oo aan hayla hadlina waxaynu maqalnay maaninka mabaadiisu inta haddaan taa ku dhaafno jihaadka markaynu ka hadlayna waxaynu shariyana taabanay dee in la soo ruxmeeye jihaadka oo marba majmuuco yari intay is abaabusho tiraadoo say doonta ka yeesho ummadda oo ku baxdo inay markaa u aragto wixii duna jihaad yahay dhibaato fara badanna ummadday gaadhis marka taarikhdan xadiidka ah waxaa weeyaan arrintaasi waa taagana qadiimna way jirto arrintan khuruujka iyo ku bixidda lala dagaalamo ummad iyo bulsho degan dalkii degan oo islaam ah ama dee wuxuun ka qaldan yihiin taarikhda ibnu taymiya o kale wuxuu ku tilmaamaya qaarkood khuruujkaa taariikhda soo maray waxaan dhibhayn lagama dhexlin marka waa muhim in taariikhda isha la mariyo ma aha macnaheedu inaanu daafacayno nimanka daalimiinta ah ee siyaasiyiinta ee ummadda cawaray meeshanu ognaha dhigay waxba difaaci mayno lakin waxaanu ka hadlaynaa waxaan diin ahaan ugu qanacsannahay tajaarubna aanu hayno diin ahaan ugu qanacsannahay inaan waxba laga gaadhaynin meel lagu soo hooga lagu soo jabay marka rasuulkuna waa laa yudaqu lmumin min juxri maratayn hog lababa jeer lagama qayno qofka muslimkaa caqligu inuu shaqeeyo garashadu inay shaqayso eh, in taariikhda dhacdada wax lagu qaato naxnu naqusu calayka axsana alqasas bima awxaynaa ilayk hada alqur'aan wain kunta min qablina min alkaafiriin qur qisas ka sheekaynayo waa ku cibro qaadasho ayay leedahay in lagu cibro qaato oo laga faa'idaysto taariikhdii bilowga salafkii iyadoo ay taagan tahay koob iyo lixdan hijiriyadu markay ahayd baa xusein ibn caliy radia allaahu canhu ijtihaad ka tahay iyuu ku baxay yaziid ibnu mucaawiya koob iyo lixdankiiba markii mucaawiya uu la beecad dhintay uu beecada la galay yaziid marka waxa weeyaan raggii beecada aan la gelin buu ka ahaa xusein ibn cali radi allahu canhu reer ciraaqna waxoogaa wayar lugooyeenoo waxay yidhahdeen diyaar baanu kuu nahay meesha ninka kanin adaa ka mudane hawsha dhammayso isaguna wuxuu diray muslim bn caqiil ay qaraabo ahayn buu u diray bal meesha inaga soo hubiyo tag ciraaqdii waa tegey waa la kulmay aad baa loo soo dhoweeyey waraaqay soo qoreen qoraalladii baa loo soo diray adugu warkaas war lagu guuri karo ayuu qaatay saxaabada kale waa ku diideen cabdillahi bn cumar aad bay ula hadleen waay waxaana taajka jireen ciraaq waxbaa u tegeyne waxba badan laga heli maayo hawshaas fara kala baxa ibn cabaas baa ka mid ah aad ula teliyey laakiin ilaahay qadarkiisa iska hayd isaguna waxaa lagu xambaari karaa un ijtihaad iyo dadaal iyo waxqabad sida aynu hadda naqlin doonno ibnu eh, taymiya warkiisa oo kale eh, sidiibu ku tegey boqol iyo konton ciidan watay oo u badan maarata ehelkiisa qaraabadii dadkii muslimiinta la socday xaggaana de waxa la intaas sukun baa kugu diyaarsan eh, wuxuu yidhi wax badan baa kuu diyaarsan baa lagu yidhi oo ku sugaya xagga ibnu taymiya maruu ka hadlay masalada wuxuu leeyahay inahu lam yakun fi اlkhuruuji maslaxaة la fi diini walaa fi dunya wa kana fi khuruujihi wa qatlihi min alfasaadi maa lam yaxsul low qacda fii baladihi fainamaa qasadahu min taxsiili اlkhayri wa dafci الshari lam yaxsul minhu shayء bal zaada الsharu bikhuruujihi wa qatlihi Eh, wanaqasa alkhayru bidalik wa saara sababan lisharin cadiim wuxuu yidhi wax maslaxa ah adduun iyo diin iyo adduunyatona kuma jiri bixitaanka eh, waxa weeyaan hadduu gurigiisa joogi lahaa baa ka ficlaan lahay wuxuu doonayo khayr inuu keeno sharkana yareeyo arrintaa ma gaadhine sharkiina waa ziyaada oo diinka markii la dilay oo nimanka reer ciraaqna meshu kaga baxeen oo isagai cidla lagu la dilay fitan aad u weyn taas w waqaatulxara ka mid ahayd oo saddex lixdii ka dhacday oo reer madiina ayaa yaziid waxay dhaheen yaziid ri'aasadiisii madaxtinimadiisii ka baxna cabdillahi ibn muiic iyo cabdillahi ibn xandala oo ansaarta madaxu aha iyo gurbo noocaasa heshiis iyo beeca lagal beeca almowti inankaa lala dagaalamo iska celiyo reer madiina way shireenoo waxay idhaahdeen ninkan waaliga waa ah meesha joogaan hada caysho reer ban umayana markii dambe meesha ha laga saaro banumay meesha ku shirtado daar marwaan bay fadhiisteen aad baa cabdillahi ibn cumar baa rag markaa joogay ka mid ahaa oo diiday arrintaas aad uga horyiimeen oo in nimankan beeca lala galo halka jooga oo la dagaalgeliyo ummadda oo la fudaydiyo arrinta oo laga baxo markaa waxa lagu jira yaziid iyo beecada lagula jiro aad iyo aad buu diiday cabdillahi ibn cumar oo saxaabiga de aad cilmigiisana garanaysaa weli markaas wuxuu dhan intu ka ictisaalay oo gurigiisa iyo ehelkiisa halkaa fadhiistay ubaddaaba ka baxay ninka la yaziidna wuxuu soo diray shan iyo toban kun oo ciidan ah kusoo wajahay markaasuu yihi nin la muslim cuqba imtixaan ahaa madax uga dhigay oo magaca ka bedelay magaca kale u sheegi jiray markaasuu yidhi la hadaloo hadday ku aqbalaanna ahal wasaan ay jugsadaan haddii saddex jeer haddii kalena shaqa adag ka qabo shaqa adag shaqa adag ka qabo dee dagaalkaa la isku bilaaba de waxay noqotay inay gumaadaan ummaddii toban kun iyo toban boqol todoba boqoloo muhaajiriin ansaaru badan iyo ilaa toban kun khalqi ilahay baa ku dhammaaday meesha waqad xara waqad xara waqad mafay ilaa la yidhaahdo marka waxay noqotay boobka iyo kufsiga iyo zinada iyo fawaaxishta taarikhda madiina taarikh uxmadaha la yidhahda meesha ka dhacay halaga sheegan kara maa waxaa ka mid ahaa khuruujkii sulaymaan ibnu surad isagu dhiis u baxay oo u yidhi saari markii dambe waxaan eh, u aaraya aniguna ninka xusein bn cali oo isna dee saasoo kale reer ciraaq ay kaga baxeen dee toddobiyo toban kun baa diyaaraba yidhaahdeen aan baxno si marbaqaal u siibanayin afar kun baa kusoo haray de meeshii marka ciidan afartan kun inta laga hor keenay baa baabaha afartan kun laga dhigay wax carara iyo wax firdhaday mooyaane hawrat bn ashcaf baa ka mid ah <coughs> xajaaj waktigiisi baxay aada loogala hadlay war aga dhigo warukaadi warukaadi iyadu dee ciidan xoog le oo fara badan dhowr iyo soddon kun oo farisa boqol iyo arbaiintaasoo kun oo raajilah waxaan lagaba in laga shin kara intaasoo waqaco waxaa u dambeysay dayruljamaajim laisku baaba'ay marka dambe ibnashacati thawdi la baabasha waxay taraajimta qorayaan boqol iyo konton kun baa ku dhintay dagaalkaas muslimiin ah marka taariikhda wixii soo maray qadiimka ahaa wax laga sheegan kara maaha mucaasirka hadday dib ugu soo mucaasirka iska dulmarmarayna dad badan baa kacay oo yihi waxaan doonaynaa marka khilaafada islaamiga dhacday oo duwaylaadkan adduunku de muslimiinta ay xukumayaan qaanuunku isticmaalkii markuu ka kacay wadanada islaamka ah oo wuxuu ka tegayay hadhaadigiis ay qabsadeen dad badan baa marka dowladahan islaamka sheeganaya yidhi islaamka ah sida xukunka qaanunkana wa ku xukumaya dadkan waa in la dagaalamaa waa gaalo kow waa in jihaadaa waa in dawlad islaam la waxaa ka soo bilaabatay masr waxaa u horreeya nimanka jamacat uljihaad baa ugu xoog badnaa nimanka hawlaha bilaabay oo si xawli leh oo jamaal cabdinaasir dadku xidhay ee faraha badnaa wadaadada ikhwan muslimiinka loola jiray markuu anwar saad soo daayay koob iyo toddobaatankii ayaa rag badani diyaar garoobay oo khalaayaad fara badan baa kacay marka in la warsheefo laayo madaxda dawladda iyo waxay meel haystaba ila waa dawla murtadaa dhagta wa naga saaraa waxay dileen anwar saadaad oo madaxweynihii ah masr haystay oo wasiirkii daakhiligay dileen oo nin lk eh, eh, ra-isul wasaarihi bay dileen caadi sidqi la ohan jiray meel kasta ka tuuray gumaad dhagtaas ka saaran qaraxa iyo iyo qabta ilaa safaaradda xitaa masar ee ku taallaa meesha la yidhaahdo islaam abaad ay qarxiyeen marka tayaarkaas tayaar jihaad baa la odhan jiray nabiil burci iyo ayman adawaahirgan iyo eh, doctor sayid imaamka wasiiqada qoray iyo raggaas ka mid aha nin muhandiso maxamed cabdisan ohan jiro qoray risaalad aada ugu mamanaayeen ohan jir aljihaad aljihaadu alfariida alghaa'iba aada u nashbiyeen waa isna gruub bay hayn gruub kana jiro lohan jira aljamaca alislaamiya oo iyana masar joogtay oo jaamacadana ka soo kacay ahaa iyagoo laba jinaax bay lahayn jinaax dacawiya iyo jinax askari ah eh, iyana qudhoodu dagaalkaas ka qayb qaatay weliba tafaahum bay sameeyeen cilaaqay samaysteen eh, iidan ciidankooda dagaalama waxaa ka dhexeeya waa la iskaashi hargabay mudiiriyatu eh, meesha la yihahdo asyuut bay soo wareen meeshii meel taliskii magaalada iyo meel boolisa iyo bay weerar kusoo qaateen dagaal si xun loogu dhintay rag badan oo raggii madaxda kahaa ah naaji ibraahim iyo karam zuhdi iyo isaam darbaara iyo rag fara badan lasoo qabtayoo aduu jamacada ka mid ah madaxdoodiina ahaa oo ilaa shan iyo labaatan sanadood meelaha lagu xukumay qaarkood iyagu waxay ku ficlaayeen xagga dacwaddana xoog bay kulahaayeen afghanistan jihaadkeedana raggii xooga dagaalamay bay ahaayeen mar waxaa madax ka noqday nin aad maqasheen cumar cabdiraxmaan la odhan jiray oo ustaad tafsiirka jaamicadda azhar wax ka dhigi jiray oy dhalaa markii dambana la xidhadoo maraykanka la geeyo marayn ku dhintay shaash marayka ku dhinta baa ka mid ahaa waxaa loo haysays adugu markii horena u cararo ikhtiyaalkii anwar saad baa lagu qabsaday waxay ka mid ahayd waxaasoo dham waa axdaai dhacday waxaa ka mid ahaa akhwaan muslimka ku dhowd maray xamaa eh, suuriya labiya siddeetankii eh, nin lo odhan jira marwaan xadiid oo la xidhay bay waxay ku bedeen irbad baa layihi kuwan nusayryada beleda meesha haysataa ninka waa dhintay dee nin islaam la dihaya ma fadhiyayna baa layihi ogaa dacwaduna aad ba ushaqaysay magaalada nashaad xooglaa lagu lahaa <coughs> baa isugu toosnaa markaasay bilaabeen dagaal iyo eh, maxaa la ikhtiyaalaad iyo qarax iyo dee nin shayطaan oo aan naxayn baa meesha jugul oon jiray xaafid alas kan ka horreeyey kan aabihii dugkum daakum xamaa oo dhan buu xisaab ku sameeyey kuwa wax ka qoraa qaar waxay leeyihiin tiradu ilaa soddon kun ba inta ka dhintay marka dee wixii wadaada ahaa sida loo galay loo bahdelay wax laga sheekayn kara maaha markaas waliban iyaga ku dhow iskhilaafeen kuwii ikhwaanka meeshooga dagaalamayay anigu labiya sideetankii baan yeman tegey waan la kulmay kuwa kuwa xagga ka yaan wada shaqaynayni markay kuu sheegay kayna cashukaasu dhacays meesha wax ka jira iyo dhibka yaalla iyagoo dagaal ku jira baa jamaacadiina waa taas ood nagati maaa miyaa noo timi ma jamacadii saciid xawaa timi ma jamacadii cadnaan cuqli baa timi aggaa teedu hor qolaadi waa taasi qabo oo aad say ukala isu khilaafsanaayeen ilaa dacwaddii iyo wixii meesha ka socday iyo khayr wadanka ay ka noqdeen niman la arkan waa laga sifeeyey wadanka eh, waxaa ka mid ahayd eh, juhaymaan xadadka ka dhacay ee meesha la yihaahdo xaguu juhaymaan galay ya xarafku galay juhaymaan oo nin raggii eh, xarasulwaطaniga ay yidhahdaan buu ka ahaa dhowr iyo toban sanood taqriiban meelahaas kitaaba ku rax jiray mid seedihiisoo malaa gobadh ka qaba maxamed cabdalla kaxtaani la odhan jiray buu yidhi yaa yaa mahdigii ah waxay un subsiyeeno subaxun salaaddii subax ajkii xajkii oo xujayd soo gashay salaaddii subax salaaddii marka laga baxay mikrofon qabsadeen mahdigii waa kane beeca la gala xaramka la iska fadhiyo weliba waagaa xaramka waxaa weeyaan cidna lama diji halkaasaad inta somalia intaad ku shirsato bad muxaadara u gelaysaa kii hindiga halkaas ula hadlaya kii bangladesha kii maxaan ku leh mid af carabi ku hadlaya mid af xabash ku hadlaya mid af somaali ku hadlaya xorriya taama cidina cidna mahadi jiro hadday markaa jumcii wakti ka dambeeyey wax jo odhan kara ma jiro kirfoom qabsatay war ma xaramkeeda dee nin bu ku egaaro xidhu yidhi hubka waxay ku soo gelin jireen <coughs> intaa waaa dad baa dhimanaya maogtahay garbaa iyago ku sita janaazad uun janaaza la soo gelinaya asalaatu cala janaaza yarxamkum ullah qoryaa lagu tukanaya marba janaaza soo geliya anonkaas meel hoose anka hoos dhigtaan cidama shakisnayba barnaamijka adhown ba xaramkii markaasa wax baxa dadka o dhan kacay saddex maalmood bay ad marka dambe dumarkay fasaxeen aga ku haysteen oo wax bixi kara ma jiraan annaga ayaantaa nin baa naga xajiyeed oo burca nagaga tegeyoo wadaadahoo raggi la qabsaday ba ka mid aha markuu meeshkaybu nooga warramay wuxu baalka int baasboorka iga dhigeen ba waxay dhahdeen muslim maanta muslim anta muslim khalaas yakfika waraqad raxma tuur aradeer meenaan ka baxmayste adhowtmana ka baay waa muslim baan horu tahay laakiin siya baalka markaa igu soo turay bugdi marka de waa niman iska dhaga xidhan gabah aduu marka daba deela degaa iyaa waa laay umadii laayo iyagiina lalaah la dhameey waxaa jira marka dadkii saa xugga u dhacay dunida waxyaabaha qolyaha marka iska fara badnaayeen waxba ku raagraagi mayno dadku way kala fiican yihin qolyaha naala ka dagaalamaya dig ma soo kordhiye dhowr iyo toban sanood waxba qaftaa ka haysa ee qaraw dam danka lagu wadaa qarax iyo dil iyo dhib waa waxa laga sheegi kara maaha waxaa weeyaan laakiin waa la kala fiicy qolyahan weli waxay fadhiyeen degel laga guureye qolyahaa saa usoo rafaade waxaa soo bilaabay ee masaarida lahaa ee baashan ku bilaabay iyagu muraajacaad bay sameeyeen <coughs> jamaacat uljihaad raggoodii ninkii odaga u ahaa u weynaa way odhan jireenba mufti mujaahidiin ku magacaabi jireen isaga wixii waa ka tanaasulay mar xitaa fatra wuxuu ka madaxaa ilaa toddobiyo siddeetankii ilaa saddex iyo sagaashankii isagaa jamacatu jihaad madaxu ahaa qaa'idka isagaa mid hogaaminaya waa ninkaa dee sayid imaamka la yidhahdo ama doctor fadli waxay yidhahdaan ninkaas waa ka baxay waana iclaansaday rasaa'irsaadana u qoray shuruudda jihaadku ka hadlay ilaalinta dhiigga muslimiintu waa waa shay maqsad sharci ah aan lagu xadgudbi karin khuruuj cala alxaakim buu ka hadlay ee inaan la layn karin dadka saaixiinta ah ee ku yimaada waddanka nabadgelya kusoo galee baasboorka watay ee fiisaala soo inaanay banaanayn ajaanibta inaan la dili karnin dawaabita takfiiru ka hadlay aduu risaala wad akri doontaane macquul ah ayuu ka hadlay waxaa ka sii fiicnaa jamaacat lislamiya nimanka la yidhaahdo iyagu aanu kala harinba jamaacadii dhammayd iyadu waxay go-aan qaadatay min wa ilaa ina arrinta ka baxdo markaas weliba saa kumay hadhine waxay soo soo saareen silsila la yidhaahdo taصxiixu اlmafaahiim ilaa dhowr iyo labaatan kitaab horta anu kule waa ka arkay nimankaas waxay qoreen waxaa ka mid ah kitaabka la yihahdo mubaadaratu waqfi اlcunf ru'ya waaqiciya wa nadra sharciya oo waxaa qoray usaama iyo ibraahim xaafid iyo eh, caasim abdilmaajid iyo waa raggu nimankaas uun eh, jamaacadaas ahaa ka hadleen maslaxay mafsada maxaa la yihahdaa masaalixda almasaalix asl min usuul shareeca ah, kaga hadleen aad ba u sharxiyeen dawaabida islaamku u dejiyey masaalixda ay ka hadleen jihaadku yaxtaaju ilaa dabdin sharci yani wuxuu qawaacid sharciya in lagu ilaaliyo ay jihaadku u baahan yahay oo si loo xaqiijiyo oo in shuruudiisa u ufsadaa mafhuumuljihaad bay saxeen saasay ka hadlayaan waxaasoo qodobada saasay ku jiraan waxaa ka mid a ah tasiidul adwaa calaa ma waqaca fi ljihaadi min alakhaa bay ka hadleen risaala la yidhahdo oo qoray sheekh cabdiraxmaan cabdilcadiim iyo doctor naajix ibraahim iyo sheekh cali shariif ay kaga hadlayaan eh, muqadamo dheer khalaa'iqda waxaa loosoo loogu talagalay in la hanuuniyo diintu waxay usoo degtay umadda in la hagaajiyo la hanuuniyo jihaadkuna waa shay wasiilo ah ee haayo ma aha soo ma aragti jihaadku fadli weyn buu leeyahy wuxuuna u baahanya cilmi sharci ah waa ka mid furuucda ay kaga hadlayaan harciyada waxaa la yihahdo taqayur ijtihaad ijtihaadku inu isbedeli karo oo ninku wax shalay u arkaya diin u arkaya inuu ka guuri karo oanu meel iska fadhiyan mare kudheg aanu ahayn ee ilaashanaya marba naska way ka hadleen dadka must ama siyaaxiintan kitaab way ka hadleen waxay qoreen risaalaya xurmat اlguluw fi اdiin wa takfir muslimiin oo aada u wanaagsan oo taariikha takfiirka lamaxaad taarikhiya kaga sheekeeyeen mafhuum اlghuluubay taxdiidiya ka hadleen dawaabida takfiiray ka hadleen waa risaala adwaan waxay qoleen risaala la yihahdo annusxu wاtabyiinu fii tasxiixi mafaahim almuxtasibiin oo xisbada iyo qofku markuu dacwada ka shaqaynayo macrufka waxbaa reebayo shuruudday leedahay ikhlaaskay ka hadleen baab iyaakum wadani bay baab ka dhigteen walaa tajasu bay baab ka dhigteen laa dararwaada bay baab ka dhigteen risaalo fiican wey waxay ka sheekeen risaala nahru dikrayaat oo axdaadii sebtembar kob iyo tobankii septembar eleven septembar ohan jireen laba kun iyo kob iyo tobankii ee waxa weeyaan dhacday laba kun iyo kowdi baa lehay laba kun iyo kowdi ba ahayd kob iyo tobankii septembar waxay kor ka hadleen muraajacaadka ay ku galeen oo dib intay u eegan waxay haysteen ay ka noqdeen wixii qaldanaa ruduuddii loo soo jeedin way ka jawaabeen risaalasi ka jawaabeen nadariyatu mu'aamara waxa la yidhahda dadka qaar baa cuqdays ka qaboo leh mu'aamara inagu socotaa intaa gaara gaala un baa inagu wajaha waba inagu socda caynka caynkas wa ingu lakin wa wax weyn laga dhiga maaha taana cuqdada noocaasna way kaga hadlin kitaabkaa tafjiiraat riyaad alaxkaam walaahaar risaalada qoren oo ka hadlayaan duqyaanka amerikaanku iyo dulmiga ummadda ku wado inaanay keeni karaynin in dadka jinsiyadda loo laayo ili wuxuu soo saaray kuwa qaacidadu soo saareen waxaa la yaha maaratay nin kastoo jinsiyadda qaatay maraykanka waa la dilayaa aad wardiin waxay ka hadleen istraatiijiyat اlqaacida alakhtaaءu walakhطaar kitaabka kitaab aad u fiican waan akriyey oo si aadan isdul taagin kaas fiican yihi oo istraatiijiyadu inay tahay istraatiijiya qaasira fahm qaasir wa qiraa'a khaaطica fi lwaaqic inay si qaldan u akriyaan waaqica aanay fahamsanayn fahamkoodu gaaban yahay bay aad u taxayn markaasay jawaanib fara badan ka eegeen mafhuumka ay markaa iyagu jihaadka u arkayaan si wadaan تجديد الخطاب الديني baa ka mid ah الحاakمية رؤية شharciية ونظرة واaقعية ناجح ibrahim qol ka mid a oo waa dhambaalo da'yarta muslimka u dirayo oo شhubahaadka duعaaة التكفيir شhubahaadka keenaya se loo radinayo ayuu kaga hadlaya waxaa ka mid أحكاaم الدiyaar fiqhu mutajadid licaalami mutagayir oo waxaa la diyaarta daaru kufr iyo daaru muslim iyo nashadeeda iyo tadawurkeeda hal اlxukm calى diyaar amru ijtihaadiyun am anahu xukmu tawqiifi horta bal diyaarta laga hadlay daaru kufr iyo daaru islaam iyo ma arin ijtihaadiyaba mise waa masale tawqiifiyo hadala ka hadlaya hidaayat اlkhalaa'iq bay ka hadleen bayn alghaayaati walwasaa'il risaale ay qoreen haayaadka oo ah hawaabidda aan isbedelin iyo wasaaisha oo iyadu qaabil lilikhtiyaar ah waxay ka hadleen dacwat litasaalux maca almujtamac in mujtamac lala heshiiyo wix loo geystay loo laga dhaahiyo oo diin lagaga dhaahiyo oo laga shaqeeyo xatimiyat اlmuwaajaha wa fiqhu nataa'ij bay ka qoreen taطbiiq اlaxkaam min ikhtisaas اlxukaam inay tahay bay ka hadleen marka waxa weeyaan waxaasoo dhan waxa weeyaan dee waxyaaba ay ka hadleen waxaa muuqanaysa marka inay wax la yihahdo si fiican iyagu ay uga soo noqdeen waxyaabay ku jireen waana loo baahan yahi dadkan hadda waxaa ku hawlani inay ilaahay ka baqaan oo wixii ninkii soo arkay wax kane waayo arag ah ku soo gubtay ee diin ahaanna u fahmay wax meesha marayaan tajruba ahaanna usoo arkay fashalkeeda in meeldega laga guuray hadduu fadhido weligaa sax mahad waynugu hanaynaa hadda weli wxu wadwada rabaadsan waxyaabahan waxaa ka dhashay aaaar aada u xunoo salbi ah oo dagaaladan had iyo goosaa u dhacaya muslimiinta dhexdeeda ka socda waxay keenaysaa kow ah ajaanib iyo gaalo inay caalamka islamka ka qabsato bay keenaysaa waana dhacayde oo dagaalkii markii eh, kuwait ciraaq ay kuwait gashay de maay waxay keentay inay maraykanku soo galo aan weligii asagoo ciidan soo dhigan kun sagaal boqol iyo sagaashan kowdii soo ma ahayd wuxuu keenay afar iyo soddon dowladood oo isagu hogaaminayo kusoo galay meesha markii dambe uu iska digay wuxuu leeyahay sheekh abdilmajiid cabdilmajiid eh, zandani oo mar maxaadaar xaggaan ku dhegeysanay yamanta wuxuu yihi nin ninkan maraykanku kun sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii ciidankan markii dambe laba caasifatu saxraa ee maaratay dagaalkii dee ciraaq lagu qaadiye ahaa wuxuu yihi labiiyo toddobaatankii buu ninka ciidanka diyaarshay intaa khudadaas dheer yani baa lagu tala gashaa mar uun si ciidankan jaziiratu carab usoo dego waa ku najieen marka dambe laba kun iyo saddexdii watay de ciraaqba qabsadeenba waxba idinla wareegeen oo calankii baqdaad laga taagay calankii muraynka si kasta uga baxa markii dambe oo waxyaabaha marka dhibka jiraab ay noqotay dagaaladan iyo waxyaabahan ummadda lagu wado gaalaa dalka qabsa inaga hadda qudhaya haysta dee gaalaa waddanka joogto haysta dawladaha ka shaqaysta waddanka ayna wax yan garanayn xaalana meesha le waa lagu leeyahy waxaa degan intaasoo dawladood iyo hay-aad dadka hadda dawladda sheeganaya haysta meeshaba warba kama hayan baa lagu hadday galaanna wax badan xog badan ma keeni karaan waa la degeen oo amisoomadan iyo ciidamada meesha jooga waxa weeyaan dee rag bay u joogaan waxaan adarkaysoo dagaalamayo qudhowdu xayiqada dhabta marka loo galo waxaa wey wuxuu ma wada saxnaa wax badan oo la farsamaystay oo gaalo iyada kaa horayso kaa xariis wax badan bay diyaarsadeen dad ay diyaarsadeen ba meesha uga buuxa marka waxa dalka in lagu qabsado caalamka islaamka waa shay milka badan suuriya u fiirso inta la baabaa shay oo ilaa maxaan ku leh maa nus toddoba milyan qaxeen oo intaasoo milyuun la laayey baa buurihiina hadda gaalkii weynaa u yidhi yahuud ha lagu wareejiyo saa wax juula ma jiraan adduunka waxay samaynayaan meeshay qabsan karaan way qabsanayaan kuwanay meesha dhigteenna hadday arkaan xitaa dagaalka marka laga yimaado jaanibka siyaasiga ah inay soo galeenna iyana waxa waa la xakamaynaya lama ogola oo jazaair maxaa ka dhacay labiya sagaashan kibayd marka ay ku guulaysteen boqol kiiba siddeetan miya sagaashan maaragtay doorashadii ku guulaysteen nimankii loodhan jiray jabhat linqaad cali balxaaji iyo cabaas madani iyo waxa ay sameeyeen de markay nimanka la socda nimanka mesha laga saaro mesha laga saaro de markii mesha laga saarayna maxaa soo baxay iyana de way ku talxumoobeen o waatay bilaabatay waa la yihahdo burayn geliye jihaad oo kuwo kaloo ka daroo la yihahdo aljamaaca alislaamiya almusalax oo jazaa'iriyiina ay ummadii kumaadeen dukun daakun ay ka dhigeen waxay laayaan gabdho iyo wiilal iyo caruur iyo culimo dukun daaku weli wax u badnayn ba askartood gacan ku samays bay iska badnayn waaas jihatulinqaada lafteedii bay culimadu laayeen marka waxa weyaan xakamaa ku socda ummadda wuxuu ilaamiyey gaalka weyne afghanistan markii taalibaan soo qabsatay buu yihi waa irhaab baa soo galay de waa kii dankudaankana garaacay somaaragta tadakulka markas inaa qudheen markii maxkamad u dhasheen dee maxkamaduhu tasarufkay sameeyeen iyo waxay muujiyeen waxay keentay ilen niman baa waddanka ilaashanaya kibrey markiiba dee xabashada watay wixii looga sameeyeen somaalia barnaamijku ciidano cusuboo kora masar baad ogeydeen oo waxaa la yidhaahdo mursi markuu qabsaday waa kii ay dagaalka u qaadeen meesha ka tuureen marka macnaha waxaan ka wadnaa wixii waxyaaba fara badan oo mashaakilaad ah oo muslimiintu ay samaynayaan baa gaalku adeegsanayaan oo raba in laga fadhiisto taa macnaheedu maaha in yaas lagu jiro waxbaan la qabsan karayn waa la qabsan karaa laakiin waxaa la doonayaa qaabka aynu wax u qabsan karno in si fiican loo fekero oo dadku ay eh, ile dhibaato hadda dhacaysaa waxaan dagaaladan yaryar ee socsocdee muslimka dhexdiisa ka taagani waxaan u jeednaa inuu keenayo mafsada uun ummaddeena soomaaliyeed wixii dagaalka halka ku dhacay maxaa yimi inta qaxday inta barakacday inta maxaan ku dhaha dib ku badaha ku dhimatay eh, amni la-aanta oo waddankiisaa nin wala u baqanaya maad qarax walgu dilaan lagu baabi'iya soo ma dad badan inay diinta ka baxeen oo kiristaamoobeen oo qaar hiic tashayuci baa laga qaadatay waxaa weeyaan siyaabo fara badan baa loo burburay siyaabo badan baa loo burburay dadkaas marka in dhibka la daayo oo xuluusha loo soo noqdo oo xalku ka waxaa ah in diinta ilahi loo soo laabto oo la toobad keeno tawba saadiqa ilahi subxana wataala loo soo noqdo oo la joojiyo waxa la wado ee aan waxba tarayn ummadda baabaasha oo musaalaxa la doono oo muslimku ummaddu hadday heshiiso cid walba idaa ka adag cidna wa kaa qaadin ummad isku duuban oo midaysan oo heshiisii cid walba siyaas ahaan baa loo jabin karayn ciidan ahaan baa loo jabin karan hadii ummad isku duuban tahay musaalaxo ha laga shaqeeyo oo dacwadda faafinteeda iyo diinta faafinteeda iyo jahalla dagaalanka waa shay muhima ah. weli waxaanu qabaa dawrkii la rabay inay eh, dadkan ku hawlan dacwadda ee culimo iyo keyrkeedba dawrkii laga rabay ummadda in la gaadhsiiyo inaan aada loo hayn baa muuqataa <coughs> inaan aada loo hayn sababtoo ah waxa weeyaan waxay u baahantah meeshani in dee fadhiga loo kao fadhiga loo kao siyaadadii ummadda iyo jiritaankeedii iyo dowladnimadii maqan wala baabiinaya midnimadii iyo tafaruq iyo wax fadaraale inta loo sameeyey baa qoqob la kala qoqobay niba meel lagu xidhay qadaayaadkaas in laga hadlo oo maaragtay uradu qayladu willato meel kastaba oo ummadda la tawjiihiyo oo wacyi la siiyo xoog leh waa muhim jiddan kuwa aada u dhaliishan waxaa ka mid ah kuwa wadaadada siyaasiyiinta ee siyaasadda kalay waa dhaliilihii sababtoo ah meesha tan gelitaankeedu wuxuu ahaa nusratan iddiin diinta in loogu hiiliya meesha loo galaa oo baarlamaan iyo eh, hogaanka siyaasada meelahaas eh, golayaasha la joogo in xaqa laga sheego oo dadku waa dad diinta loo sheego oo danahooda looga waramo oo dhibaatada haysata xalkeedu inu diinta loo sheego oo afka la furto waxbadan <coughs> waa la qaban karaa waxbadan la qaban kara marka arrimaha noocaasa nin baa la sheekaysta waa ku waree dheer haddaad meesha ilahay idin geeyey waa ninka wadaadka hoosanahay hoosana maxaa ku dhacay suuli sheekh nala ka dabayn waay nala ka dabayn waay markaas waa waa xuja waaya waa nala ka dabayn waay waa xuja waaya labaatan sanad oo dhalinyaro labaatan jir ah oo soddon jir ah baa dacwadda wax akhriyeysa oo wax lagu barayay oo diinta ka shaqeynay markaad afartan jir iyo konton jir marayso maxaan kaa daba imaadaa ninkii rabaad inaad ka ururiso oo diinta dadka u sheegto meeshaad joogto waxaad ilaa dhalinyarnimo ku soo noolayd oo dacwaddii aad ka soo shaqayn jirtay ee dhallinyarnimo ku ababtay iyo kutubtii laguu akriyey iyo xaqii laguu sheegay tarbiyadii lagu siiyey wixii oo dhan markaad konto jir gaadhay miyaan weli ku daba taagnaanaya iga daba kaale maagaa daba yimaadaa markaa daba in maanta adaa raba ummadda inaad hagaajiso meeshaad joogto xilka kaasaa inaad garata adaa lagaa doonaya marka arrin aad iyo aad maaragtay runtii looga naxo weeyaan in eh, si aan sidii la rabay ahayn marka way waa hadalka waa ila shitabay waxaan dan uladan leeyahay in ummaddan u baahan tahay badbaado iyo maxaan ku dadaal xoogla ay rabto ayay u baahan tahay aan soo noqono marka albaabu saadis cashar الزاد والرقائق وصهيد وهلكنا كان إن محاولة إن محاولة تصحيح عقائد الناس وتغيير واقعهم الاجتماعي والسياسي عملية شاقة isku dayga buu yidhi maaragtay hagaajinta la hagaajinayo dadka caqiidadooda iyo waaqicooda bulshanimo in la bedelo iyo siyaasadooda waa camaliya shaaqa arrin adag weeyaan waa muctaraku sacbun waa dagaal adag wahiy alatii min ajlihaa laaqa rusulu اladaa min aqwaamihim waa tii iyada daraaddeed ay rusushu dhibaato fara badan ummadooda wala kulmeen falcaamiluuna lihada اddiin laa yasluxu lahum an yadkhuluu fii khidami hadihi اlmacraka biduuni zaadin waاstictaad dadka ka shaqaynaya diinta yani marka uma habboona inay moolka dagaalka galaan khidam waxaa la yihahdaa waa aljamcu اlkaiir faاجtamaca alkhidamu wاlkhidamu fakhaطamuu amrahum wazamuu waa kira marka waxaa weeyaan moolka macrakada ay galaan wuxuu habboon maaha biduuni zaadin wa isticdaad iyagoo aan sahay iyo diyaargarow wadan waayo qofkan daaciga qofka muslimka melu jooga daaci diintii baad ka shaqaynaysaa haddaad daa'ira xukuumiya ku jirto haddaad baarlamaan ku jirto haddaad masaajid joogto haddaad madrasa joogto haddaad jaamacad joogto haddaad nin garbood tahay haddaad caaqil tahay haddaad garaa tahay qof kastoo xil hayaa diinta mas-uul buu ka yahay marka qofkan ka shaqaynaya khayrka isticdaad baa laga rabaa iyo diyaargarow oo sahaynuu qaato ah nabiyu llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa lagu yidhi qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil qur'aana tartiila inaa sanulqi calayka qawla faqiila marka waa sahay qaado hadal culus iyo hawl culus baa laguu xil saaray waxaa kuu fudaydinaya la imow oo maxay ah cibaadada iyo qiyaamuleil iyo qur'aankas cibaada iyo sahay watazawaduu faina khayra zaadi taqwa sahay qaata sahay la qaato waxa u fiican taqwada falikhlaasu iyo watawakulu iyo walinaabatu ikhlaas iyo tala saarasho iyo noqosho iyo walkhashi cabsid iyo walyaqiinu yaqiintii washidqu runtii wasabru iyo watawbatu iyo waducaa iyo wazuhd iyo walwarcu wa jamiicu acmaali اlquluubi zaadun lana fi اariiqi ya wuxuu leeyahay waxaasoo dhami waa sahay bay ariiqa noogu yihin aan u qaadan lahayn oo xitaa raggii damca inay waxoogaa ka badbadiyaan waa la saxaya oo nin baa wuxuu amaa ana markuu wax waraystay guriga reerka rasuulka iyo amaa ana fa asuumu walaa uftir wa amaa ana fa aquumu leyl walaa anaam wa amaa ana falaa atazawaju nisaa niman baynu ku dhuftay weliga seexan maayo saatuleyl un waan soomanaanaya un yaa guursanba maayo markaasa maxaa la yidhi rasuulku wuxuu ku yidhi أmا واللahi iنii la أkشhاaكم لله وأتقاaكم له لakiنii أصuم وأfطر وأصلي وأرقد وأتزوج نساء فmaن رغبa عan سuنتي فlaysa miني ya rasulk salawat الlahi وaسلام عaليه marka tawaazunkaasaa lagu ilaalinaya markaa dacwaddii iyo cibaadadii iyo sahayd aad qaadanayso qaabka aad u samaynayso waa laguu sheegay marka taskiyadu waxa weeyaan waxaa lagu taskiyoobaya diinta ku dhaqankeeda suufiyada waxay sameeyeen dad badan oo khalkhalshan baa jiro manhajka manhaju taskiya wa tarbiya garab marsan oo qaar ba waxay ku leeyihiin ma bannaana ilaahay baqasho aad ka baqayso inaad ku caabuddo iyo janno jacayl iyo waxaas janno haddaad jecesho rabto ood ilaahay ka baryayso waa iska maarata in hunguri iska rabaata ay ku leeyihin ya weligii hadduu mafhum kaa qadmi ogta dhibaato waxay yidhi allahuma in kuntu allahuma in kunta taclamu anii acbuduka طamcan fi اljanna faxrimnii minha acuudu bilah faxrimnii minha wain kunta taclamu anii acbuduka khawfa min الnaar faadkhilnii fiiha marka xagga cabsida xagga hunguraynta iska hay lakin xagga cabsida waa wax yaab leh waa dee rasuulka baa ilahi weydiisanad allahuma ina as'aluka aljanna aadii ku jira jannada weydiisana waxaa lagaa daynaya waxyaabaha waajibaadka ah waa shabeeshay ka muhiimsan yahay man caadaa lii waliyan faqad aadantu biاlxarb wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilay mima اftaradtu calayh wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya biالnawaafil xata uxibah faida axbabtuhu kuntu samcahu aladi yasmacu bihi wabasar alati yabsuru biha wayadahu alati yabdishu biha walain sa'alanii lawciidanna wlain istaad walain walain istacaadi lawciidanna walain sa'alanii lawcطiyanna ila akhir xadiis kama qaad way marka wuxuu uhi xusnu اlkhuluqi akhlaaqda wanaagsan iyo wاdikri iyo qira'aة اlqur'an iyo wالsalaatu calى الnabiy salى الlahu alيه wasalam wa sunanu الsalaati mustaxabaatu sunayaasha salaada iyo mustaxabaatu الsawmi sawmka kiisa sunaha iyo waxifdu lisaan carabka oo la ilaaliyo waijtinaabu اlmaxaarim waxyaaba xaaraanto laga dheeraado wاlmubaadaratu ilaa fadaa'il acmaal fadaaisha acmaalku loo degdego kulluhaa dhammaantood quutun lilquluubi waa saaydi qalbiga wa quwatun lilabdaani waa xoogga jidhka wabaaciu lilhimami liahli اiimaan yani himamkooda kicinaysa dadka iimaanka usuganna yani waxa wey himadooda kicinaysa waxaad ku ilaalinaysaa salaadaha shanta ah oo jamcaad ku ilaalisid takbiiratu xiraamkaa salafku ku dadaali jireen inaanay dhaafin oo man sallaa lilaahi arbaciina yowma fii jamaaca yudriku takbiirat alixraam kutibat lahu baraa'ataan baa rasuulku yidhi yani afartan maalmood ninkaas allahu korta ku xidha imaamka waxaa loo qoraya bara'atan bara'atu min annaari wa bara'atu min anifaaq inuu nifaaqna ka beri noqday yaa wuxuu kale ku beri noqday naarti safka hore law yaclam naasu fi nidaai wamaa fi saf alawal haddii ogaan lahayn dadku waxaa ku jira oo si kale aan ku helin qorituur mooyaane way qorituuran lahayn waa addimaadda iyo safka hore waxaa ka mid a waxyaabaha loo baahan yahay inuu qofku waktiga maalinta jumcaha goor hore masaajid ka tago ee labayo tobanka ragcadood ee nawaafisha la ilaashado ee rasuulku inoo sheegay salawat wasalaam almudaawamatu cala tasbiixi waladkaar inaad ku dadaasho afkaad ku haysto istikfaarta tasbiixda subxaana allahi wabixamdi subxana allahi ee maalintii wardi inaad leedo qur-aanka oo ugu yaraan jis maalintii aad akhrido haddadaan ka badinaynba majaalista cilmiga imaadkooda oo had iyo goor aad ku xidhnaato ahlicilmiga waxbad ka faisanaysa naftaada inaad xisaabiso maxaad samaysay maxaa kaa dhiman xaggee wax kuu maraya ishaada inaad gad اlbasar wa xifdu اlfarj waxyaabaha muhimka qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum inaad soonka sunayaasha ah yowma الاثnain yowma alkhamiis wixii kaa ku suuragala cumrigaaga aad wax kaga daashid qiyaamu leilku hadda abu saalixiin ah habeenkii inaad wakti ka mid aad kacdid intaasan gurga ilahi waxaan ka rajeyna subxana wata naga dhigo aladiina yastamicuuna fayatawna xasana allahuma aati nufusana taqwaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha allahuma ina nasaluka ridaaka waljanna wanacuudu bika min sakhatika wannaar allahuma aati nufusana taqwaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha allahuma asqi alkayfa wاlraxma ولا تأخذنا بالسنين اللهم أغثنا اللهم أغثنا